alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin xadiidka laba boqol iyo labaatan taxqiiqa albani iyo xalabina waa laba boqol iyo siddeed iyo tobane eh wcan abi bakrata nufayc bn alxaarisi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal ina azamana qad istadaara ka hay'atih bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abi bakra oo nufayc ibnulxaaris ah waa saxaabi ka mida saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa dhacday casrigan wadaad yidhi saxaabigani faasiq weeye saas aawadee axaadiistuu soo wariyey la qaadan maayo warka noocaasina waa war baatil ah waxaana u sabab ahaa inuu sidaa yidhaahdo dumarku inay manaasibta iyo jagooyinka sare qabtaan ayuu wadaadku doonayay inuu u doodo dabeedna xadiis uu soo wariyey saxaabigani oo cid kaloo soo warisay aan la helin ayaa ishkaal geliyey xadiiskii buu is yidhi masalada ka baydhi waa xadiiska tilmaamaya lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'ah bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam liibaani maayo rag mas-uul uga dhigay arrinkoodii qof dumara dabeedna wuxuu yidhi xadiidkani ma sugna waa xadiis aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnayn oo aanu odhan cilladiisu waa maxay markay noqotayna wuxuu uhi cilladiisu waa saxaabiga soo wariyey waa abibakra nufayc bnu xaaris waayo faasiq buu ahaa wuxuuna faasiq ku noqday buu yidhi shahaado uu zina ka markhaati kacayo ayaa isaga iyo niman kale u yimaadeen shakhsi ayay ku markhaati furayaan cahdigii cumar bay ahaydeen markhaatigii baa nisaabkii ka yaraaday markii hore waxay islahaayeen nisaabku waa dhammaystiran yahay afar nin bay ahaayeen saddex markay markhaatigii si toosa u fureen baa kii afraad wuxuu yidhi anigu arrin xun baan arkay oo maxaad aragtay dee nin iyo qof dumaroo isi saaran baan arkay war sinadii dhabta ahayd ma aragtay oo labada xubnood oo isku jira ma hubtaa inaad aragtay maya anigu wax xun baan arkay waxaan arkay un laba ruuxoo isi saaran una dhaqdhaqaaqaya sidii wax markaa galmoonaya shahaadadii marka waa jabta shahaadada zinada waxaa la doonayaa in afarta markhaatiba ka markhaati kacaan inuu labada xubnood isku hubay oo indhihiisa saaray yaa sida wadaanta loo geliyo ceelka waa inuu ugu hubay markhaatigii waa jaba cumar ibnu khadaab ijtihaadkiisa saddexdii markhaatiga sida tooskaa u furay waa jeedlay oo xaddulqadfi ayuu ka jaray fuqahadu marka hore waa isku khilaafsan yihiin oo masaladu waa mas'alo salafkuba isku khilaafeen qofku haddaanu markaa waxa weeye saabbi ahayn oo sabbi iyo cay u jeedin inuu iska caayaayo ee uu markhaati kac u yimi markhaati kiciina tiradii ay yaraatay oo nisaabkii gaari weyday oo qaar jabaan amaba shahaadadoodii la aqbali waayo kuwa kale xadulqadfi miyaa laga jaraya mise lagama jaraayo waa mas'alo madaahibtu ay ku kala qaybsan yihiin salafkuna isku khilaafeen laakiin ijtihaadka cumar isagu markaa saddexdii jeedalkii waa ka jaray saddexdii la jeedluu ka mid ahaa wadaadkaasi arrinkaasuu cuskadayoo wuxuu yidhi maadaama markaa waxa weeye uu arrinkaa ka markhaati kacay xaddulqadfina laga jaray qadaf buu la yimi ya fajliduhum amaaniina jaldatan walaa taqbalu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun aayadda maadaama ay ku sugantahay intaasiba walaa taqbalu lahum shahaadatan abada wax markhaatiya siaan loogu aqbalay maan riwaayad dambana loo aqbalay warka noocaasina waa war ijmaacii culammada dhammaan u wada khilaafay saas aawadeed baa shiikha weyn ee la yidhaahdo cabdulmuxsin cabbaad oo shiikhaa waagii hore yaqaanay ayaa wuxuu yidhi waan la xidhiidhay markii waxa weeye wasaa'isha iclaamka warka noocaase lagu faafiyey intii aanu dhiman buu ahaa ahaaye ilaahay ka cafiye waan la xidhiidhay buui dabeedna arrinka waan weydiiyey wuxuu sheegay inay sugan tahay inay sidaas inuu yidhi ay jirto ayuu sheegay buuhi waxaan su'aalay buu idhi cid kaaga horraysay ma og tahay qarnigii shan iyo tobnaad baa arrinkaasi dhacayaa afar iyo tobankii qarni ee ka horreeyey axad kaaga horreeyey oo cilmi lagu sheego ma og tahay fa ajaaba binnafyi wuxuu ku jawaabay maya intaasaana ugu filan butlaanka qowlkaas caddaynteeda intaasaa ugu filan mar haddii afar iyo tobankii qarniye ka horreeyeyba axad sidaa yidhi aan la haynin dhammaanna culammadu ku tageen axaadiista abibakra nufayc ibnulxaaris in la aqbalo dawaawiinta islaamkaee saxiixiyadiiyo khayrkoodiiyo masaaniiddiiyo sunannadana lagu soo saaray ummadduna qabuul kula kulantay cid dambe oo ku dhaleecaysay aynay jirin hadday saxaabo tahay hadday taabiciin tahay hadday atbaacu taabiciin tahay hadday muta'akhiriin tahay intaba waxay ummaddu ku ijmaacsanaayeen in la khilaafo oo markaa dib eh, qowl markaa lala yimaado ijmaacii ummaddaba khilaafsan dee waa arrin baatil oo dalaal iska cad weeye dalaal iska cad weeyaan markaa sidaas aawadeed saxaabigan cid tacnisay ma jirto warka noocaasina muctabar ma aha wadaadkaasina warkuu ku hadlay waa war markaa waxaa khalad oo naftiisun uu ku dhibay ee waxaweeye abibakra waxba ku yeeli maayo dallana ma leh warkiisu dalla ma leh masalada ku saabsan dumarku jagooyinka iyo mas-uuliyaadka waaweyn inaynay qabanna waxa loo cuskanayaa xadiiskaasoo keliya maahae adillo kalaa jirtaa iyaduu xadiisku waa muctabar yahay oo saxiix yahay ummadduna qabuul kula kulantay oo ka mid yahay axaadiista qaciga ah maadaama marka waxa weeye uu e, labada saxiix axaadiista ku soo aroortay waxay culammadu naqdiyeen mooyaane inta kale waa mutalaqaatun bilqabuula wa qaciya ruux dambeoo ka hadla lama ogola waxaa laga soo reebayaa uun oo maxallu nadar ah intii culammadu markaa a'immada qaarkood iyo xufaadda qaarkood hore ay u naqdiyeen xataa cusuurtan dambe laga yeeli maayo inuu qof yidhaahdo daaraqudni iyo khasaani iyo a'immada qaarkoodba waa ka hadleen axaadiista qaar oo saxiixaynka ku yimi ama midkood ku yimiye anigana qaar baa cilla iga soo baxdo markaysaga aan naqdinaya cidda tidhaahdaa war laga rasaynaya maaha waxaa la odhanayaa intii kale waxay tahay mutalaqaatun cinda alummati bilqabuul ummadda agteeda qabuul baa lagula kulmay waxaanay markaa ahlucilmiga qaarkood ay qabaan inay qaci tahay mana sida sawaabka arrinka ku ladhanoo ku saabsan ummaddu inay qabuul kula timi xujaysatayna aqbashayna cid naqdisayna aan la haynin taasi waxa weeye waa arrin kale oo ziyaado ah waana arrinka faa'iidaynaya inaan laga aqbalayn cid dambe inay markaysaga wax cusub ay naqdido oo ka mida axaadiista saxiixaynka ama midkood adilada laga qaadanayo waxaa ka mid a guriga xataa marka la joogo qawaamada inuu raggu leeyahay buu allah sheegay alrijaalu qawaamuuna cala annisa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim marka mas-uuliyaddiiyo qawaamada haddii qoyskaba qofka dumari aynay markaa qawaamadii iyo mas-uuliyadii iyo markaa aynay maamulki yeelanaynin ee amarka laga leeyahay oo taxta alamri tahay sidee markaa qaranka guud arrinkii qoyskay marka waxay ka noqon weyday iyadu markaa ta mas-uulka ka ahee ee maamulkiiyo amarka lehe sidee ummadda markaa qaranka markaa dhan ay u noqon kartaa ta marka waxaweye mas-uuladdii amar leh ta kale waxaa laynoo sheegay binasi alqur'aan inay dumarku taxta alamri yihiin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina asaalixayn taxta ta kale allah wuxuu inoo sheegay walilrijaali calayhinna daraja ta kale allah wuxuu inoo sheegay dumarku guryahooda inay ku sugnaadaan waqarna fii buyuutikunna walaa tabarrajna tabarruja aljaahiliyati aluulaa ta kale waxaa laynoo sheegay inaynan ragga tujinaynin yaumu alqawma aqra'uhum likitaab illah safafka inay dib u dhacaan khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa khayru sufuufi nisaa'i aakhiruha wa sharuha awaluha ta kale waxaa la diiday ikhtilaadka iyo dhexgalka ayaa la diiday oo dumarkii dee raggii ma dhexgeli karaan oo waxa weeye waa inay is ururiyaan maamul suu u noqonayaa cidaan ikhtilaadkii loo oggolayn safarkii inuu keligii safro aan loo oggolayn laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata yowmin wa leyla ila wa macaha duu maxram yacnii adillo badan ayaa laga qaadanayaa mawduucaas yacnii xagga diinka caqligaba waxaa laynoo sheegay raggu kamaalka inay markaa leeyihiin oo dumarku markaa naaqisaat ay yihiin faman ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diini aqlaba lidillubii minkun waxaa laynoo sheegay ashyaa badan oo marka waxa weeye diidaya mawduucaas ijmaacyada marka waxa weeye muslimiintu ku ijmaacsanaayeen mas-uuliyad inaynan qabanayna iyaduna waxaweye waa jirtaayo ijmaacuna waa xuja mustaqila wakhtigii salafkana lama hayo qof dumara oo mas-uul noqotay amiir ha noqoto ama meel gaara ah, madaxa ka noqoto ama waxa weeye qaadiyad ha noqoto kullu daalika inay tahay yacni arrin markaa salafku ay ku ijmacsanaayeen khilaafkiis kamula min arijaali kaiir walam yakmul min annisaai ila maryamu bintu cimraan waasiyatu bintu muzaaxim wakhadiijatu bintu khuwayli saxiixaynka waxaa ku sugan laba ahaan calaa kulli xaal mawduuca wakhti kalaan ka hadlay laakiin hadda waa ishaarun baan uga jeeday saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaan waa wada cuduul warkaana culammada ahlusunnati waljamaca waa ku ijmaacsan yihiin khilaafyada ay sheegaan bacdi ka mida ay ku sheegeen usuuliyiinta qaarkood lama cuskanayo waa khilaaf aan muctabar ahayn khilaafkaasi wakhtiyada qaarkood duruusaha qaar khilaafka waa ku soo naqlinay laakiin muctamad ma aha yacnii khilaafkaasi wuxuu noqonayaa khilaaf marduuda weeyi in la sheegaana ayna munaasib ahayn waase nagu dhacday wakhtiyada qaarkood aanu sheegnay oo majaalista qaar aan ku soo naqlinay oo dee maraaqiga laftiisa abaa qoraya yacni marka waxaweye tafsiilka marka waxa ku saabsan laakiin sax maaha saas sawaabku waxay tahay inay saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaan wada cuduul yihiin mid faasiqi aanu ku jirin dhammaan inay yihiin qaar hiqaadoo lagu kalsoon yahay ayaa markaa qowlka xaqi yahay nusuustii adiladuna sheegaysa wa can abi bakrata nufayci bni alxaarisi radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal ina azamana qad istadaraka ya'ti yowma khalaqa alsamaawaati walard ina azamaana wakhtigu sannadaa loo jeedaaye qad istadaara waa soo wareegay ka hay'atihi ay ka xaalatihi xaaladdiisii iyo qaabkiisii buu u soo wareegay yowma khalaqa alsamaawaati waalarda maalintuu ilaahay abuuray cirarkiiyo dhulka qaabkiisii uu ahaa ayuu u soo wareego ku soo noqday alsanatu itnaa cashara shahraa sannaddu waa laba iyo toban bilood minha arbacatun xurum labiyo tobanka bilood waxaa ka mida afar xurmale baa ka mid a afar xurmale baa laba iyo tobanka bilood ka mida halaasu mutawaaliyaat saddex waa xidhiidh cadadka min alaasa ilaa cashara waxaa la yaqaanay haddii mudakar la sheegaayana waa la ta'niisiyaa haddii mu'anas la sheegaayona waa la tadkiiriyaa marka mawdican meelna waa la ta'niisiyey meelna waa la tadkiiriyey arbacatun marna alaaun mid walbana shahri baa loo jeedaa shuhuur ayaa loo jeedaa mid walba marka ta'niiska markaa la ta'niisiyey arbacatun iyada oo shay mudakara shayga la tirinayaa yahay haddana salaasun la tadkiiriyey waxay ku tusinaysaa qaacidada culammada qaarkood ay yidhaahdaan ee ku saabsan cadadka markaan macduudka la raacin oo macduudkii aanu ka dambaynin oo daba oolin shaygii la tirinayay jaaza wajaazo weeyo waa la tadkiirin karaa waana la ta'niisin karaa min alaasa ilaa cashara e laakiin marka macduudku la socdo laazim waxa ah saddex laga bilaabo toban laga gaadhaayo in haddii shay mudakara shayga la tirinaya yahayna in la ta'niisiyo min alaasa ilaa cashara haddii shayga marka waxa weeye la tirinaya uu yahay mu'anasna in la tadkiiriyo oo mudakar laga dhigo oo la yidhaahdo salaasu layaalin wa arbacatu ayaam masalan ama la yidhaahdo salaasu niswa iyo salaasatu rijaal rijaal maadaamay mudakar yihiin salaasatu baa la odhanayaa rijaalkii mar hadday u idaafaysan yihiin min alaasa ilaa cashara oo khilaafi alqaacida sida lagu yaqaano laakiin marka macduudka laga reebo waa ka duwantoo jaaza wajaaza weeye waana sida hadda halkan ka muuqata waayo shuhuur midna lama socoto arbacatu shuhuur iyo salaasu shuhuur lama socdaan marka sidaas aawadeed baa midna la ta'niisiyey midna la tadkiiriyo jaaza wajaaza weeye minaha waxaa ka mid ah labiyo tobanka bilood arbacatun xurum afar xurma leh salaasu mutawaaliyaat saddex waa xidhiidh dulqacdati wa dulxijati walmuxaram waa dulqacda bisha dulqacda la yidhaahdo waa ta sidataan loo yaqaano waa dulxija iyo dulxija weeyi kasrada iyo fatxaduba bannaan laakiin kasraday sii fadilaan waalmuxaram iyo muxaram dulxija waa arrafo muxaramna waa bisha seke la yidhaahdo af soomaali ahaan wa rajabu mudar iyo bishii markaa rajabtii mudar alladii kaasoo bayna jumaada wa shacbaan jumaade iyo shacbaan udhaxaysa jumaada alaakhira ama jumaada athaaniya iyo shacbaan udhaxaysa yacni afar bilood inay xurmo leeyihiin baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex baa xidhiidh ah saddexdaa isku xigaa waxa weeye waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram midna waa gaaroo waa bisha rajab la yidhaahdo subuux bay yidhahdaan mudar waxaa loogu nisbeeyey si gaara iyada u xurmayn jireenoo si aynay u ilaalin bilaha kale xurmada leh ayay rajab u ilaalin jireen saas aawadeed baa rajab mooye wakhti kaleba lama dhex mari jirin qabaa'isha carbeed qaarkood qabaa'ishan markaa reer mudar ee qurayshina ka mid tahay wakhtiga rajab ay tahay ammaan baa lagu dhex mari jiray cidna waxa umay geysan jirin xurmada bishaa ilaalinta ilaalinayaan daraaddeeda siyaadada bilaha kale way rari jireen oo wax la yidhahdo nasiibay samayn jireen ilaan bishan xurmadeedii waa wareejinnay bilheblaayaan ku wareejinnay bil ka dambaysa in loo raro dabeedna bisha ay bannaysan jireen rajab laakiin taa kumay samayn jirin mudar waxaa loogu idaafeeyey waa inay si gaara u ilaalin jireen oo bilaha kale ayna u ilaalin waa inay si gaara u ilaalin jireen oo bilaha kale ayna u ilaalin alladii bayna jumaada wa shacbaanna waxaa loogu sifeeyey yacni markaa qaarkood baa waxay u yaqaaneen inay marka waxa weeye rajabta mid kale ay ku rareen maan qolyahan mudar ahayn dabeedna marka waxa weeye waa lagu caddeeyey in mawdiceed halkaa yahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayu shahrin haada bishee weeye tani qulnaa waxaanu nidhi allahu warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa u aqoon badan fasakata nebigu waa aamusay calayhi salaatu wasalaam xataa danannaa ilaa aanu malaynay annahu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono nebigu calayhi salaatu wasalaam bishan damiirka haadu wuxuu u noqonayaa shahriga bihayri ismihi magaciisii magacaan ahayn inuu bixinayo magacii bishu lahaa magacaan ahayn inuu ku magacaabayo ilaanu malaynay qaala waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alaysa dalxija dalxija miyaynay ahayn ay alaysa huwa miyaanu ahayn markaa bishani dalxija dalxija miyaynay ahayn tii xajka u saaxiibka ahayd miyayn ahayn qulnaa waxaanu nidhi balaa haa waa tahay qaala wuxuu idhi fa ayu baladin haada dhulkee weeye kani waa beledkee qulnaa waxaanu nidhi saxaabadii baa odhanaya allahu warasuulu aclam allah iyo rasuulkiisa u aqoon badan fa sakata nebigu waa aamusay calayhi salaatu wasalaam xataa danannaa ilaa aannu malaynay annahu sayusamiihi bigayri ismih ilaa aannu malaynay annahu ay ana anabiya sala allahu alayh wasalam sayusamiihi ay sayusami albalada beledka inuu ku magacaabayo bikayri ismihi magiciisii magacaan ahayn qaala wuxuu uhi alaysa albaldata nusakha qaar waxay kordhinayaan alxaraama albaldata alxaraama ama albalada alxaraama alaysa albaldata miyaanu beledkii ahayn wuxuu noqonayaa beled machuuda in laga tilmaamaayo yacni markaa macnuhu u dhacaayo beled markaa macrifaysan oo laysla garanaayo laakiin nusakha qaar baa waxaa kordhinayaan albaldata alxaraama beledkii xurmada laha miyaanu ahayn marka nusakha qaarkood albaldata oo ta'da lagu daro midna laga reebo albalada beledkii xurmada lahaa miyaanu ahayn qulnaa balaa waxaanu idhi haa waa yahay qaala wuxuu idhi fa ayu yowmin haada maalintee weeye maalintani waa maalintii qulnaa waxaanu nidhi allah warasuulu aclam allah iyo rasuulkiisaa u aqoon badan ashyaa daahiray garanayaan bay saxaabadii ka gaabsanayaan ta'adubay nebiga ka edebsanayaan aawadeed bay uga gaabsanayaan ya shay daahiroo macluuma markuu nebigu weydiiyey waxays yidhaahdeen war waa inta marka waxaa war cusub dee u yimiyo loo waxyoodayoo nebigu markaa magac cusub iyuu idinku sheegi doonaa bisha iyo dhulkaba idinku sheegi doonaaye bal ka gaabsada iyo maalintabe fasakata waa aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa danannaa ilaa aanu malaynay annahu sayusamiihi annahu ay ana anabiya sala allahu alayh wasalam sayusamiihi ay sayusami alyowma maalinta inuu ku magacaabaayo damirka haaduu yowmku u noqonaya bikayri ismihi magiciisii magacaan ahayn qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam alaysa miyaanu ahayn ay huwa yowmku yowma annaxri maalintii dhuundhowga miyaanu ahayn maalintii ulxadee la ulxaysanayaye xoolaha la qalayay yaa yacni hadyi iyo udxa mid walba loo qalaayey miyaanu maalintii ahayn yowma naxri ciidunaxriga maalintii ahayn qulnaa waxaanu idhi bala haa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam faina dimaa'akum dhiigagiinnu wa amwaalakum iyo xoolihiinnu wa acraadakum iyo sharafihiinnu calaykum xaraamun korkiinna waa ka xaaraansan yahay oo xaaraan buu ka yahay yacni qaarkiinba qaarka kale inuu dhiiggooda ama maalkooda ama cirdigooda ku xadgudbo oo xoolihiisa qaato ama dhiiggiisa daadiyo ama cirdigiisa iyo sharaftiisa ku xadgudbo qaarkiinba qaarka kale waa ka xaaraansan yihi ka xurmati yowmikum haada ay xurmatan ka xurmati yowmikum haada xurmo la mida iyo xaaraannimo la mida xaaraannimada maalintiinnan aa kala xarriman tihiin fii baladikum haada dhulkiinna kan ah ee gudihiisa ku kala xariman tihiin ee laydinku kala xaaraantilmay xurmada laydinku kala yeelay fii shahrikum haada bishiinna tan ah gudaheeda xurmada markaa waxa weeye aa kala xaaraansan tihiin oo inaad dhiigaggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdiyadiinna idinkoo beledkan jooga ama maalintan jooga ama bishan jooga siday xaaraan u kala tihiin ayna idinku bannaanayn inay isku xadgudubtaan yaa dhulkan maka gudihiisa inay isku xadgudubtaan sidayna u bannaanayn bishan markaa dulxija gudaheeda inay isku xadgudubtaan seen idinku bannaanayn maalinta yowmu naxri inay isku xadgudubtaan seen idinku bannaanayn ayayna idiin bannaanayn inay isku xadgudubtaanna wakhtiyada kalena oo intaa mid weliba idinka xaaraantah wasatalqawna rabbakum waxaad la kulmi doontaan rabbigiin fayas'alukum wuxuu idin weydiinayaa can acmaalikum camalladiinni buu idin weydiinayaa khayr iyo sharba alaa falaa tarjicuu bacdii kufaaran alaa hooyaay falaa tarjicuu ay falaa tasiiruu ha noqonina bacdii aniga dabaday kufaaran gaale ha noqonina gaaladaasoo yadribu bacdukum qaarkiin u garaacayo riqaba bacdin kuwa kale qoorahooda u garaacaayo oo iska garaacaysaan a islaynysaan yani waxaa bannaan yadribu jumlada ah in kufaaran laga sifeeyo waxaa kaloo bannaan in marka waxaweye waawu damiirka laga xaaleeyo faacilka falaa tarjicu bacdii kufaaran yadrib xaaluu garaacayo ha noqonina bacdukum riqaaba bacdi qaarkiinba ay garaacayaan kuwa kale qoorahooda ay garaacayaan alaa liyuballig ashaahidu alghaa'ib nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ha gaadhsiiyo ka jooga ee xaadirka ahi alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo oo ha u tebiyo warka ah bacda man waxaa laga yaabaa kii wax ka mida yabluguhu uu gaadhayo xadiiskani ama khabarkani an yakuuna inuu noqdo awcaa lahu mid uga weelayn badan min bacdi man samicahu ciddii iga maqashay qaar ka mida inuu uga weelayn badto ayaan rajaynayaa buuri bimacnaa ciddii tooska iga maqashay qaar ka mida dad dambe oo markaa aan iga maqlinay laakiin warka loo tabiyey oo xadiiska la gaadhsiiyey inay markaa qaarkood uga weelayn badtaan baa laga yaabaa uma qaala intaa dabadeed waxau ihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam alaa hal ballaqtu hooyaay ma gaadhsiiyey alaa hal ballaqtu hooyaay ma gaadhsiiyey qulnaa nacam waxaanu ku nidhi haa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam allaahuma ashhad allahow ka markhaati ahaw muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa sannadu inay labiyo toban bilood tahay sidaasna ilaahay ka yeelay oo u sharciyey in laga badiyo siday gaalada qaarkood ay sameeyeen oo markaa bilaha ay ka dhigeen saddex iyo toban bilood iyo wax ka dhigeen inayna sax ahayn oo sida saxdii ay tahay biluhu inay labiyo toban bilood keliya yihiin labiyo tobanka biloodna waxaa loo jeedaa labiyo tobanka bilood ee qamariga abaa loo jeedaa ee dayaxa laga tirinaayo kuwaan dayaxa laga tirinayn lagama tilmaamaayo ee labiyo tobanka bilood ee dayaxa laga tirinayaa loo jeedaa labiyo tobanka bilood ee dayaxa laga tirinayana afar xurmale baa ku jira sharcigu bila hadduu sheego bilaha xukunku ku xidhan yahay axkaamta sharciga ahi waa bilaha qamariga ah hadday soon tahay hadday xaj tahay hadday markaa zake tahay hadday qaangaadhnimo tahay waxaa laga eegayaa dayaxa yacani waxa axkaamta sharcigu ku xidhay dayaxa laga tirinaya xataa shan iyo tobanka sane marka la sheegayo waa shan iyo toban sano oo qamari ah oo dayaxa laga tiriyey maaha waxa weeye jannaayo iyo febraayo iyo kuwaas markaysaga in loo eegaya maaha ya taas in loo eegaya maaha marka sidaas aawadeed laba saacadood oo isku xigaa ayaa saacadna ruuxu qaangaadh yahay saacadna aanu qaangaadh ahayn laba maalmoodoo isku xigaa ayuu midna qaangaadh yahay midna aanu qaangaar ahayn axkaamtu waxay ku xidhan tahay waa bilaha qamarigaa wey bilaha qamariga abay ah ku xidhan tahay afarta xurmadani waa dulqacdiya iyo dulxija iyo muxaram waa saddex isku xiga iyo rajab oo iyadu markaa shacbaan iyo jumaad alaakhira udhexaysa afartaa bilood xurmay leeyihin qur'aankana ilahay saasuu inoogu sheegay ina ciddat ashhuuri cinda allahi isna cashara shahran fii kitaab illahi yowma khalaqa asamaawaati walard yowma khalaqa alsamaawaati waalarda minha arbacatu xurum dalika addiinu alqayim fala tadlimuu fiihinna anfusakum allah wuxuu inoo sheegay laba iyo tobankaa bilood afar xurmali inay ku jiraan jiraanba binasi lqur'aan ba laynoogu sheegaa marka bilaha gudahooda nafyihinna ha dulmiina iyadoo qofka mar walba dulmiga iyo dembiga loo diidaayaa si gaarana waxaa loogu sii diidayaa bilaha xurmada leh inuu dulmiga iyo dembiga la yimaado waa kasii xag jiraan waayo wakhtiga dembiga waa la labanlaabayaa see dembiga loo labanlaabayaa sawta laynoo sheegay in markaa waxa weeye eh, sayi'ada qofku la yimaado mid la midun lagu abaalmarinayo falaa yujza ilaa milaha mid la mida mooye wax kale laguma abaalmarinaayo tadciifkii miyaanay diidayn in la labanlaabayo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen xagga cadadka ayaan laga labanlaabayn oo dee sayi'adii lala imanaayay bisha xurmada leh ama beledka xurmada leh gudihiisa lagula imanayaa mid la mida lagu abaalmarinayaa laakiin midda la midkii waa ka weyn tahay marka waxa weeye xurmada aynay ku sugnayn mid walba waxaa lagu abaalmarinayaa sayi'a waaxida laakiin waaxidada kala cudoon kala waaweyn ya waaxidadii baa kala weynaanaysa marka xagga cadadka lagama labanlaabayo ee tadciifku wuxuu noqonayaa xagga sayi'aadka marka la labanlaabayo wuxuu noqonayaa labanlaabku xagga kayfiyada laakiin xagga kamyada maaha waxaa la labanlaabayaa xagga kayfiyada ayaa laga labanlaabayaaye oo ay noqonaysaa sayi'aadu markaa mid weyn ay noqonaysaa midna ay noqonaysaa markaa mid duuna daalik ah laakiin xagga cadadka iyo tirada mid walba waa sayi'a waaxida nebigu calayhi salaatu wasalaam su'aalahan wuxuu u weydiiyey si uu marka waxa weeye hadalka soo socda ay ugu baraarugsanaadaan ayuu dareenkooda doonaya inuu soo jeediyo markaasuu dabeedna wuxuu tilmaamay dhiigagga iyo xoolaha iyo cirdiyada xaaraannimadeedu inay la mid tahay xurmada maalintan iyo beredkan iyo bishan ya inay tan la mid tahay saas sheegay waxaynay samayn jireen gaaladii carbeed beledka maka xurmadiisa aad bay u ilaalin jireen saas aawoodee waxaa la soo naqliya iyagoo gaalo ah kii aabbahood dilay hadday xaramka ku arkaan farmay saari jireen iyagoo gaalo ahda ayaa kii aabbahoo dilay hadduu xaramka gudihiisa kaga soo baxo ay ku arkaan farmay saari jireen ilaa uu xaramka ka baxo waa sida xurmada ay u ilaalin jireen xaramka maka ay u dhowri jireen weyaan bilaha xurmada lena saa si la eg bay u ilaalin jireen inay beddelaan oo tacadid kale la yimaadaan oo ay yidhahdaan sanadkan waa la xawilay oo xurmadii bishan bilheblaayaa lagu wareejiyo oo la iclaansho oo dadka lagu faafiyo oo dabeedna markaa shareecada caynkaasee qaldan ay qaataan ay sidaa ku banaystaan mooyaane bilaha xurmada lena way dhowri jireen way ilaalin jireen marka maadaama arrinkaasi agtooda daahir ka ahaye yaqaaneen tii ay yaqaaneen baa loogu shabahay tii ay yaqaaneen baa loogu shabbahay xagga duhuurka ayaa lagaga shabbahayaa iyo muuqadka nabigu wuxuu kaloo sheegay calayhi salaatu wasalaam rabbigiin baa la kulmi doontaan camalladiinnu idin weydiin doonaa khayr iyo sharba marka macnuhu wuxuu u dhacayaa camalka xun iska ilaaliya kana toobad keenaa macnuhu dhacaya saynu xadiiskii horeba kusoo aragnay wuxuu sheegayaa in ka digaayay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay muslimiintu gaalada shabbahaan oo ay islaayaan ala falaa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd kufriga xaqiiqiga inuu ka digaayo ama wixii markaa waxa weeye gaalada oo kale in la shabbaho inuu ka digayo labada mid walba waa loo fasira inay islaayaan muslimiintuna waa ka digayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye kulamadii waaweynaa ee dadku isugu yimaadeen ayuu nebigu umuurahaas ka caddaynayaa oo dadka uga digayaa si caama uga digaya dabeedna wuxuuhi liyuballighi shaahidu lghaayb ka jooga ka maqan ha u tabiyo ha gaadhsiiyo lama odhan cidda marka waxa weeye la gaadhsiinayaa dhammaan uga weelayn badanaysaa cidda markii hore maqashay laakiin qayb ka midaa ah, la yidhi haaliban cidda marka waxa weeye marka hore maqasha u weelayn badan laakiin cid marka waxa weye ka mida dadka dambe ee loo tabin doonaa ama saxaabe aan joogin ha noqdaan ama cid saxaabadaba ka dambaysay ha noqdaane qaarkood waa dhacdaa dadkii maqlaayey qaar ka mida inay uga weelayn bataan lamana odhan dhammaan ciddii maqlaysay uga weelayn badanayaan kuwaa dambe laftooda min bacdi man samicahu kulligood maaha ha u qaadan halkaas hamoodin in ciddan ka dambaysay warkuu gaari doonay loo tebin doonaa dhammaan ciddii markii hore maqashay inay uga weeleen badan doonaan qayb ka midii dadkii markii hore maqlay inay kulligood uga wada weelayn badnaan doonaan ma aha ee qayb ka miday uga weelayn badnaan doonaan yaa laakiin qayb aan marnaba looga weelayn badnaan doonin oo iyagu marka hore maqashay inay jirto xadiiska waa ka cadda marka labada geesoodba waxaa la geliyey bacdi baa la geshay xadiidka laba boqol iyo koob iyo labaatan nuskhada daarulminhaaj nuskhada marka albaanina waxa weeyaan waa laba boqol iyo sagaaliyo tobane wa can abi umaamata iyaas ibni thaclabata alxarisiyi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abi umaama abi umaamahani ma aha abi umaamata albaahili ma aha suday ibnu cajlaan ma aha waa abi umaamo kale oo ansaari ah waa xaarisi isagu saas aawadeed meelaha qaarkood sida ku dhacday abi umaamata albaahili inuu yahay waa qalad wa can abi umaamata iyaas ibni thaclabata alxaarisiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal wuxuu abi umaama ibnu thaclaba uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi man iqtataca xaqa mri'in muslimin biyamiinih man iqtataca ku kastoo goosta xaqa imri'in qof xaqii muslimin qofkaasoo muslim ah biyamiinihi dhaartiisa ku goosta oo dhaar beena yacni ku qaata faqad awjaba allaahu lahu annaar allah wuxuu u waajibiyey naar buu u waajibiyey naar baa ilaahay u waajibiyey allah u waajibiyey wa xarama calayhi aljanna waana ka xaaraantinimeeyey jannadana faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi raggii maqlayay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhegaysanaya ka mida ayaa wuxuu yidhi wa in kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah haba ahaado shay yare ma naar baa u waajibaysaa jannaduna xaaraan bay ka noqonaysaa hadduu dhaar beena ku qaato shay yarba ha noqdeen fa qaala waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa in qadiiban min araak ay wa in kaana qadiiban min araak haba ahaado qori yar oo cadaya ha ahaadee araak waa geedka cadayga qadiimna waxa weye waa qoriga yar markaa lagu cadayanayo qori yar oo cadayaba ha ahaadee qofka dhaar beena ku qaata xaq markaa walaalkii leeyahay naar baa allah u waajibiyey jannadana waa ka xarimay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay biyamiinin faajirah dhaar beena qofka ku qaata halkanna marka le xaqa mri'in muslimin way iska caddahay markaa dhaar beena in loo jeedo xaqani xaqu isagu leeyahay ma aha waa xaq qof kale oo muslimi leeyahay weeye wuxuuna ku qaatay mujarad dhaartaasuu ku qaatay inuu xaq ku lahaa maaha arrinkaasi waa arrinuu markaa naar ku mutaysanayo jannadana inuu markaa hor ka galo laga xarrimaayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen jannada laga xarrimaya waxaa laga tilmaamayaa dee hadduu xalaashaday oo ta'wiil la'aan ku xalaashaday waxay noqonaysaa waa gaaloobayoo jannada abadan baa looga xarrimaya abadan ayaa looga xarrimaya haddii aanu xalaashanna waxaa laga tilmaamayaa dukhuulka uu awalan ka gelaayo marka ugu horraysa cadaab la'aan uu gelaayaa laga xarimay taasaa laga xarimay calaa kulli xaal dembigan waxaa loo sheegay iyo jannada in laga xarimaayo cidda samaysay iyo naar inuu mutaysanaayo waxaa laynoogu sheegay weynayn laynoo weynaynayo saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan istixlaal haddii lagu fasiro weynayntii dembiga laynoo weyninaya kama imanayso wasaynay uga imanayn waxaynay uga imanaynin dee dembi sakiiro ah oo laakiin markaa inuu xaaraan yahay macluum min addiin bidaruura diinka daruuro loogu yaqaano inuu xaaraan yahay haddii la xalaashadaba dee waa lagu gaaloobayaa naar abadiyana waa lagu gelayaa idan dembiga kabaa'irka ah ee sharcigu inoo weynaynaayo iyo dembiga saghiiradii maxay ku kala duwanaanayaan haddii istixlaal arrinka lagu xidho ila ayu dembin oo la xalaashado biduuni ta'wiil waxay noqonaysaa kufri akbar saas aawadeed macnaha fiicani waxay tahay waa in marka aan istixlaal lagu xambaarin istixlaal aan lagu xambaarin marka allah naartu u waajibiye waxaa laga tilmaamayaa naartuu mutaysanaya laakiin laazim maaha ilaaba ilaa naarta inuu galo wa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay buu hoos yaallaa hadduu doonana allah waa cafinaya hadduu allah cafiyo hor buu jannada ka gelayaa haddaanuu allah cafin ya markaasuu waxa weye naarta gelaya laakiin hadduu galo mar hadduu tawxiid ku dhintay dembi wax kastaba ha xambaarsanaadee naarta ku waari maayo abadal aabaad ku waari maayee jannadu ku dambaynaya marka taxriimkanna waxaa loo jeedaa inuu markaa hor ka galo jannada in laga xarimay laakiin waxaa markaa muqayad qaydaysaa aayadda ayaa qaydaysa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka dee haddii aan la cafin bay jannadu xaaraan ka tahay naartana markaa waxaweyan ay waajibsaday oo u gelayaan naartana u gelayaan farqina marka laha waxa markaa dhaarta beentaa lagu qaatay inay yar tahay iyo inay weyn tahay kollayba haddii xataa yar tahay waxa weeye cuquubada noocani waa mutaysanaya ciqaabtan inay kala dembi badnaanaysaa waa jirtaa laakiin intiisa yar xataa markaa inay tahay dembi kabiir ah baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska laga deliishanayaa dhaarta beenta ahi ee marka waxa weeye xaq kale lagu qaadanayaa inay tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inay ka mid maadaama cuquubo makhsuusa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam waa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid waxaa laga qaadanayaa qofka muslimka xaqiisa in la yacni markaa la ilaashay oo la dhowray oo qofna qof kale inuu xaqiisa ku xadgudbo inaan loo oggolayn xaqa mri'in muslimin muslimin marka layima taqyiid baa looga jeedaa hadduu gaal yahay dimi ah waa iska bannaantay miya maya ma bannaanee qofka muslimkaabaa si xurmo weyn hadduu xaq muslim yahay dembigiisu waa sii weyn yahay xaq markaa waxaa weeye gaal dimmi ah oo muslimiinta ku hoos nool oo dimadii muslimiinta ku sugan hadduu yahayna dee waa dhowran yahay isagaa qudhiisa xoolihiisu waa dhowran yahay laakiin dee lama mid ahaa qofka muslimka ah iyadoo markaa waxa weeye ee xoolihiisii la qaatay oo dhaarta beenta lagu qaatay tanaa dembi weyne taasina ma aha inay bannaan tahay ma aha ee waxay noqonaysaa sida dhiiggiisa loo xarrimay gaalkii dimiga ahaa ama mucaahadka ahaa yacni markaa sida loo dhowray dhiiggiisa ayaa xoolihiisuna u dhowrnaanayaan waa taabicu taabic xadiiska taxqiiqa albaanina waa wa can cadiy bni camiirata alkindiyi radia allaahu canhu waa camiira nusakha qaar cumayr ay dabdinayaan laakiin saxdu waxay tahay waa in caynku kor dhigan yahay miimkuna hoos dhigan yahay cala wasni cadiima qaala wuxuu ihi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo man istacmalnaahu kaanu markaa waxa mas-uul uga dhigno iyo caamil minkum xaaluu idinka idinka mid yahay calaa camalin camal shaqa ayaan u dirnay ku kastaanu shaqo u dirno oo fakatamanaa naga qariya mikhyadan irbad naga qariya famaa fawqahu iyo wax irbad ka korreeyaba naga qariya famaa fawqahu culammadu tafsiirkeeda waa isku khilaafeenoo famaa fawqahu fi lkibar miya mise famaa fawqahu fi fisiqar yacni labada mid walbaa loo fasira in la yidhahdo famaa fawqahu iyo wixii markaa ka korreeyo bimacnaa ay famaa duunahu wixii ka hooseeya oo ka yar ama famaa fawqahu iyo wixii ka badan ee ka weyn ya waana loo isticmaalaa xagga siqarkana waa loo isticmaalaa in allaha laa yastaxyii an yadriba maala ma bacuudatan fama fawqaha ay fama duunaha laakiin hadda waxaa mutabaadira in laga tilmaamayo wixii ka badan fakatamanaa inaga qariya mikhyadan irbad naga qariya famaa fawqahu iyo wax irbad ka koreeyo ka weyn naga qariya kaana huluulan ya'tii bihi yowma alqiyaama wuxuu noqonayaa khiyaamo yacni markaa uu wax dhabbiyey oo khiyaameeyuu noqonayaa huluulkaasoo ya'tii bihi uu la imanayo isagoo sida yowma alqiyaamati maalinta qiyaame uu la imanayo faqaama ilayhi faqaama waxa kacay ilayhi xagga nebiga u kacay oo markaa gaadhay rajulun nin aswadu madow oo min alansaari ansaarta ka mid a ah. kaannii andur ilayhi waxaad mooddaa inaan eegaayo inaan hadda arkaad mooddaa ninkii siduu iigu sawiran yahay fa qaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow iqbal cannii camalak iga aqbal oo iga qaado shaqadaad ii diratay yacanii mas-uuliyaddii aad ii diratay iga qabso haa mar hadday caynkaa tahay waxa weeye markaa hayn maayee iga qabso iqbal cannii iga aqbalo oo iga qaado camalaka shaqadaadii aad ii diratay mas-uuliyaddii aad ii diratay iga qaado qaala wamaa lak wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo muxuu shaanigaagu yahay maxaa kuu sugnaaday sababtu waa maxay qaala wuxuu idhi samictuka waxaan ku maqlay taquulu kada wa kada inaad sidaa iyo sidaa leedahay ya man istacmalnaahu minkum calaa camarin fakatamanaa mikhyadan fama fawqahu kaana huluulan ya'tii bihi yowma alqiyaama yacni waxa weye kada wa kada intaasay u taallaa qaala wuxuu uhi wa ana aquuluhu alaan nebigu wuxuu yidhi haddabaan odhanayaa yaa hadda ayaabaan odhanayaa ku celinayaa man istacmalnaahu ku kastaannu u diranno damiirka haad wuxuu u noqonayaa manka calaa camalin shaqo aan u diranno falyaji ha keeno biqaliilihi intiisa yariyo iyo wa kasiirihi intiisa badanba famaa uutiya minhu wixii laga siiyo ay uctiya minhu wixii laga siiyo oo bimacnaa nebigu ka siiyo calayhi salaatu wasalaam markaannu nebigu jooginna cidda ummadda u mas-uulkii ay ka siiyaan akhada waa qaadanaya wamaa nuhiya canhu wixii laga reebana intaha waa ka reebtoomaya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ciddii markaa waxa weeye loo dilo shaqo markaa shaqooyinka muslimiinta ka mida in waxaweeye ammaano ay tahay uu hayo ammaanadana loo baahan yahay inuu ilaaliyo hadduu markaa sameeyo wax markaa wax kasiib ama markaa wax dhabbin ama yacni waxaweeye khiyaamo hadduu markaa sameeyana maalinta qiyaame isagoo sida ayuu imanaya waman yaqlul ya'ti bima qalla yowma alqiyaama ku kastoo quluul sameeyo oo khiyaamo la yimaada ya ama wax dhabbiya ama khaniimadii iyo furkii iyo maalkii muslimiinta ka dhaxeeyey wax ka siiba ya maalinta qiyaame isagoo sida ayuu la imanayo isagoo sida ayuu la imanayo waynagay soo aragnay haddii marka waxa weeye awrkii qaatay awrkii isagoo qoorta ku siday inuu imanayo kii markaa sac qaatay sacii isagoo xambaarsanoo markaa tuurta ku sida ayuu markaa aakhiro la imanaya oo korkiisa uu kaciyayo markaasuu dabeedna u yidhaha yaa rasuul allah akhisnii rasuulkii ilaahay ou ii gargaar an waxaan iga shafeeco qaad ya saasuu yidhahdaa nebigu waa kadigoo wuxuu yihi marka waxan hooy iminkaba ha samaynina aakhiro markaa idinkoo saasa yaan idin arkin idinkoo saas sameeyey yaan idin arkin marka ninkan ansaarta ka mid ahi ninkan ansaariga ahi waxa markaa uu ka baqay inuu markaa waciidkaasi de ku rumoobo sidaasuu markaa yidhi markaa shaqada iga qabso shaqada iga qabso waxay ku tusinaysaa laga qaadanaya in waxaweye arrinkaa laga taxadiro layska ilaaliyo yacni khiyaamada iyo waxsiisiibka iyo umuurahaas in layska jiro ammaano inay tahay ammaanada sideeda looga soo baxo qofkii ammaanada aan ka soo baxayna waa inuu marka waxaweeye shaqada marka horeba aanu gelin aanu gelin mas-uuliyaadka markaysaga qofka aan ka soo baxayn hadduu markaa galo dee waxay ku noqonaysaa diin diindarro ay ku noqonaysa diinkiisiiyo waxyeelayay noqonaysa ya ma lafsiga adduunya waa iska dhammaanaya laakiin maxaa ku hadhaya waxaa ku hadhaya dembigii ayaa ku hadhaya waa khatar culayskeeday leedahay yacni halka dadka qaar yidhaahdaan hebel meel ladan buu joogaayo dee markaysaga dhacdhac badan iyo wax laga helo dhacdhac badan iyo waxbaa laga helaa ya markaasaa dabeedna waxaa la odhanayaa markaysa markaa in yaroo dee intaasu joogo ya dee gurina waa ka dhista waxa iyo waxaana waa ka sameeyey reerkana waxaas uga qabta reerkana waxaas ayuu uga waxaa loo baahan yahay ruuxu inuu marka iska ilaaliyo waxyaalahaas diinkiisa marka waxa adduunye inuu dhaafsada ma aha waxaasina waa wax marka ummadda ka dhaxeeya isagana waxa saaran inuu cadaalad sameeyo inuu is yidhahdo waxa weye reerkiinna u eexo oo reerkiinna markaysaa u xaqli oo yacni haddii wax soo baxaan markaysaga iyagu sii oo yani iyaga u buri oo yani adiguna wax ka siibsiibo oo wax ka saarsaar ya arrinka noocaasi waa arrin khatarteeda iskale weyi waa arrin khatarteeda iskale weyi xadiiska laba boqol iyo saddexiyo labaatan taxqiiqa albaalina waa laba boqol iyo koob iyo labaataneh wa can cumar bni alkhataabi radia allaahu canhu qaala lama kaana yowmu khaybara cumar bnu khataab wuxuu yidhi lammaa kaana markuu ahaaday yacni markuu xasilay oo dhacay yowmu khaybara maalintii khaybar waa kaanadu waa taamma ah. aqbala nafarun koox baa soo qaabilay min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh wasalam ka mida saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam fa qaaluu waxay yidhaahdeen fulaan shahiid ninka hebel la yidhahda waa shahiid wa fulaanun shahiid ninka hebel la yidhahdana waa shahiid yaa raggii goobta lagu dilay ayay markaa qaarba waxay yidhaahdaan goobihii markaa dagaalladii lagu dilay ayay marka waxa weye waxay yidhaahdaan marba waxaweye ninkan baa shahiida ninkan baa shahiida xataa maruu calaa rajul ilaa ay soo mareen markii dambe nin fa qaaluu waxay dhahdeen fulaanu shahiid markaase waxay dhahen hebel waa shahiid shahiid weeye faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kalla yacni ka aalo iska daa markaa inaad tidhahdo waa shahiid shahiid maaha inii ra'aytuhu fi nnaari fii burdatin ghallaha aw caba'ah shahiid maaha baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kalla waa radci baa looga jeedaa kala mar waxay u soo aroortaa xaqan yani in laga tilmaamayo waa dhab marna waxay u soo aroortaa in looga jeedo radci oo laleeyahay arrinku saa maaha kala inii ra'aytuhu fi nnaari nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam innii anigu ra'aytuhu ninkan waa arkay fi naari naarta gudaheedaan ku arkay fii burdatin ay bisababi burda macawis daraaddeed baan ugu arkay naarta macawistaasoo qal lahaa uu quluul ku sameeyo khiyaameeyey dhabbiyey haniimadii ka siibay aw cadaa'atin ama maro diillimo madmadow leh sababteed yacni markaa inuu naarta ku galay ayaan marka arkay fi naari iyo fii burdatin fiidu laba macnay kale leedahay fiida hore waa darfiyo fiida labaadna waa sababiyo macaani kala duwan baa loo isticmaalaa ya dakhalat imra'atun innaara fii hirra ay bisababi hirra loo jeedaa fiidaas waa sababiyo sababnimaa laga tilmaamaya marka fii burdatin waxaa laga tilmaamaya fiidan sababiyo yani bisababi burda macawis daraaddeed buu markaa ku gelayaa naarta hallaha uu dhabbiye oo qaniimada ka khiyaameeyey aw cabaa'atin ama maradii diillima leh waa shaku min raawi ma burduu yidhi mise cabaa uu yidhi aw cabaa'atin hallaha baa macnuhu dhacaya rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanaya in waxa weeye huluulka haddii lala yimaado xataa goobtii jihaadka ruuxa in lagu dilay isagoo jihaadaya gaaladii ay dileen inuu shahaadadii ku waayaayo hadduu quluul la yimaado khiyaamo la yimaado khaniimadii wax ka dhabiyo hadda waa ruux muslima maaha munaafiq inuu yahay waa ruux jihaad u yimi maaha riya iyo istus inuu yimi waayo sabab kaloo loogu diidayo shahaadada hadday jirto nebigu waa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam waxa loogu diiday waa maxay waa shay qura shaygaasi waa maxay waa macawistaa uu markaa waxaweye ka siibay oo ka dhabbiyey haniimada taas aawadeed buu shahaadada ku waayoy sida kale waa nin muslim ah oo mujaahid ah oo liajli illaah fii sabiili illah u jihaadaaya yacni saas weeye oo sidii lagu dilo gaala dishay ee goobta lagu dilaynaa fitan marka ma aha iyo dagaallo markaa waxa weeye qabaa'il islaynaya iyo xuruub casabiya dagaallo qabyaaladeed ma aha ya waxa weeye waa jihaad xaqa ayaa lagu dilay gaalaana dishay fii sabiili illaahi baanu u yimi haddana maca daalik mas'aladaa uu sameeyey keliya oo uu macawis intay la eg tahay mara yar oo uu kala baxay markaysaa ka siibtay furkii gaalada laga furtay intaasuu shahaadadii ku waayey uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu naar ku gelaayo bal ka warran markaysa marka waxa shahaadadu inay adagtahay ku tusinaysa iminkana waxaa caado laga dhigtayba in waxa weeye cid walba markaysaa la yidhaahdo oo markaysaa waxaan yacni la dilo la yidhahdo waa shahiid ilaa waddannada qaar ay dhacday markaysaa waxaan kiristaan markaysaa waxaan gobonnimo doon ah hadda waa kiristaan diin islaamba uma abtirsan ayaa leey waa shahiid ma kiristaan baa markaysaa marka waxaa shahiid ah ha xorriyaddii wadda kuu dagaalamaya ha waa shahiid midaan waxa weeye markaa aan salaad iyo soon toonna aqoonin la leeyahay waa shahiid mid waxa weeye markaa wuxuu doono farataysanaya la odhanayo waa shahiid mid wuxuu u dagaalamayaaba markaysaga lilaahi aynay ahayn iyo fii sabiili illaah ee wuxuu u dagaalamayaaba ay tahay inuu waxaweeye wax farataysto iyo markaa qabyaalad u dagaalamaya leeya waa shahiid bukhaari wuxuu saxiixiisa baabaystaa baab la yidhahdo baabun laa yuqaalu fulaanu shahiid waa fii saxiix lbukhaari baababkiisu ka mid yahay fiqhu jiimka ha godina fii taraajumihi ha odhan waa fii taraajimihi jiimka waa hoos dhigan yihi haddaad fii taraajumihi tidhaahdo masder bay kaa noqon waa shiidka iyo yani markaa isdhagxinta ayaa taraajumkana la yidhahdaa laakiin taraajimihi waa tarjamooyinkiisa baababkiisa weeye abwaabta bukhaari weeye marka lama odhanayo fulaan waa shahiid la odhan maayo axaadiis buu sa aroorinayaa yacni markaa mawduucan ku saabsan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood shahiidka u diiday ya ayuu se waayo haddii la yidhahdo waa shahiid waxay la macno waa ahlu janno waayo shuhadadu waa ahlu janna waxay ka dhigan tahay ka shahaadati lahu biljanna in janno looga markhaati kaco kale ka dhigan tahay dee innaguna markaa waxa ma ogin qalbigiisa iyo niyadiisa ma ogin khaatimadiisa ma ogin allah agtiisa wuxuu kala kulmaayo kama warqabno marka haddii laga maarmi waayo jihaad xaqa ruuxa lagu dilay wax yacni markaa yacni markaa xunoo ka muuqdayna aanu jirin ghaayatu maa fi lamri waa in la yidhaahdo narju lahu shahaada narju narju waa u rajaynaynaa shahaado in la yidhahdo waa haddii asalku sugan yahay haddama aragta marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam markay yidhahdeen fulaan shahiid kuwii hore waa u taqriiriye waa u sugay laakiin kani marka maadaama wax markaa shahaadadii diidayaa meesha yaallo waa radiyo wuxu uhi kallaa inii ra'aytu fi fii burdatin hallaha aw cabaa'atin waxaan laga qaadanayaa shahaadada in lagu waayaayo dunuubta kabaa'irta lala imanaayo iyo khuluulka in lagu waayaayo ayaa laga qaadanayaa gaalka xarbiga ah isagu waxa weeye hadduu yahay gaal xarbi ah yacni xoolihiisa waxay ku xidhnaanaysaa jihaad dee marka lagula jihaadaayo lala dagaalamaayo dee fay iyo khaniima xoolihiisu noqonayaan marka waxa weeye qofku inuu shakhsi ahaan isaga qaadanayo ma aha markaana waxa weeye waxay noqonaysaa xoolo dee fura bay noqonaysaa oo dee waxa weeye sida sharcigu u qaybiyey loo qaybinayo yacni saasay noqonaysa laakiin inuu yidhaahdo waxa weeye dadka qaarkood sida bilaadka gaalada intay tageen ayay dadka qaarkood waxay yidhaahdaan gaalada ay la nool yihiine markaysa marka waxaan yacni eh, yacni siisay waxa weeye deganaanshaha siisay ayay waxay ku sameeyaan inay khiyaamooyin ku sameyan markaas maal gaal weeyi waa dee muslimiintina waa la dagaalansan yahi oo maraykan buu joogaa masalan markaasuu wuxuu siiyey deganaanshuu siiyey yacni marka waxa weeye halkiibuu marka waxa weeye wuxuu samaynayaa inay dadka qaarkood khiyaamo ku sameeyaan oo ay waxhadaan oo ay khiyaameeyaan oo dhabiyaan oo dabeedna markayse marka ay yidhaahdaan dee muslimiintu wuu la dagaalamayaa dagaalamaya waa inoo bannaantay xoolihiis ama waddannada yurub buu joogaa deganaanshay siiyeen biilla waa siiyaan waa masruufaan markaasay dabeedna khiyaamooyin ku samaynayaanoo xoolihii ay xadayaan yacni markaasay odhanayaan waa xoolo gaal xoolo gaal maaha itlaaqan inay isaga bannaan tahay maaha yacni waxa weeye gaalka xoolihiisu dee waxa weeye jihaadkii bay ku bannaan tahay yacni marka lala jihaadaayo ayay ku bannaan tahay markaana fay iyo khaniimay noqonaysaa oo sida sharcigu u qaybiyey waa inay markaa noqotaa wallaahu aclam